alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray suurat lbaqara tafsiirkeeda ku soo jiray waxaynu joognay aayadda boqol iyo sagaashan iyo toddoba laqbadii koowaad waa laqbaynay macna ahaan macnaha guudna waa sharaxnay watasawaduu fa ina khayra azaadi taqwa sidaynu soo naqlinay sababu dadka qaarkood oo reer yaman ah oo soo xajin jiray iyagoo aan sahay qaadan ayaa jiri jiray waxaynay odhan jireen ilaahay baanu tala saarannay markay maka tagaan bay dadka wax weydiisan jireen ay gaajoodaan markaasaa aayaddu ku soo degtay qaybtani watasawaduu fa inna khayra azaadi taqwa marka waxaa laga qaadanayaa tawakulku inaanu ahayn asbaabta in laga tago asbaabta shareecadu ogoshahay in laga tago tawakulku maaha haddii asbaabta laga tago waan asbaabtii la qaadanin tawaakul baa la yidhaahdaa tawakul lama yidhaahdo tawaakul baa la yidhaahdaa tawakul lama yidhaahdo tawakulka sharciga waa maca alakhdi bilasbaab ahiqatu billaahi walictimaadu calayhi fi xusuuli nataa'ij maca alakhdi bilasbaabi almashruucati aw ilmubaaxa iyadoo lala qabo in la qaadanayo asbaabta mashruuca ah iyo kuwa mubaaxaba ah ayaa marka waxaa la yidhaahdaa tawakul nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa sayid lmutawakiliin cidda allah tala saaranaysa ka ugu mudan ee ugu fadliga badan buu ahaa haddana maca daalika asbaabta waa qaadan jiray yacni kaana yalbasu la'mata alxarbi diraca dagaalka ayuu xidhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nooc sababoo la qaadanayo wiil hubkiisuu qaadan jiray yacni muuminiinta ilaahay wuxuu amray inay digtoonidooda qabaan khuduu xidrakum haddana tawakulka waa la amray allah inay tala saartaan marka inay digtoonaadaan oo cadowga ka digtoonaadaan oo asbaabtii digtoonida qaataan iyo tawakulkaay allah tala saaranayaan mid iska hor imanaysa ma aha waa yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen fa inna khayra azaadi taqwaa iyadoo sahaydii la amray safarka adduunyada loo qaadanayey haddana waxaa laynagu baraarujinayaa aakhirana in sahay loo qaato oo taqwa lala yimaado oo allah laga baqo yacni safarka dheer ee aakhire loogu guuraayo yacni sahayda loo qaadanaya waxay noqonaysaa taqway noqonaysa waata naarta iyo ahwaasha iyo shadaa'idda laga badbaadayo sababteeda jannana markaa lagu gelaayo sababteeda allah wuxuu yidhi alxaju ashhurun macluumaat alxaju ay waqtuhu waqtulxaji mudaaf baa loo qadaraya waqtiga xajku ashhurun waa bilo macluumaatun la yaqaan maxaa mudaafka waqtu loo qadaray waxaa loo qadaray xajku waa camal la samaynaayo lala imanayo oo manaasigtii yacni markaa dhammaan la marayo marka waxa weeye dee camalku bila ma aha camalkan xajka iyo biluhu waa laba shay oo kala duwan marka si ay isu waafaqaan waa in la yidhaahdaa zamanka ama waqtiga xajka ayaa ah ashhurun macluumaat mudaafka in la xadfo haddii la garanaayo way dhacdaa oo qiyaas ahaan bay dhacdaa markaysaga in loo xadfo haddii markaa la garanayo wamaa yali mudaafa yaati khalafa canhu fi licraabi ida maa xudifa marka mudaafka la xadfana mudaaf ilayhibu maqaamkii mudaafku fadhiisanayaa icraabtiisiina waa qaadanaya saas aawadeed baa alxaju loo goday ila waqtulxaji waqtigii baa la xadfay maqaamkii wakhtiguu imanayaa marka ya markaa sidaasuu markaa marfuucdeedna ku noqday alxaju ay waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo macluumaatun la yaqaan oo bilahaas maxay ahaadeen shawaalun wadulqacdati wa cashru layaalin min dilxija shawaalun bisha shawaal la yidhaahdo weeye waa bisha ramadaan ka dambaysa waa soonfur weeye wa dulqacda iyo bisha dulqacda weeye waa bisha markaa kasii dambaysa soonfur ka sii dambaysa waxaa la yidhahdaa sida taal baa la yidhahdaa af soomaali ahaan waa cashru layaal iyo toban habeen oo min dilxija bisha dulxija ka mida waa bisha arrafa loo yaqaano yacni toban habeen oo ka mida intaas ayaa waxay tahay waqtigii xajka ayay markaa tahay marka waxaa la ictibaarinaya laga eegaya wakhtiga xaj la xidhan karo yacni madaahibta qaarkood waxay qabaan in la xidhan karo sanadkao dhan yacni marka madaahibta qaar baa saa qaba laakiin sida saxiixa ah wakhtiga xaj la xidhan karaa oo xaj markaa xidhashadiisu asaxaysaa oo waxa weeye waa bilahan oo qura wa qiila kulluh waxaa kaloo la yidhi waa bisha dulxijo dhammaanteed ha lagu daro oo waxay noqonaysaa shawaal iyo dulqacda iyo dulxija taa macnaheeduna ma aha in bisha dulxijo oo dhan xajka la xidhan karo inkastoo markaysaga wadaad uu soo naqliyey cid tidhi yacni bishoo dhan waa la xidhan karaa markaa sidaa tii laakiin waa qowl shuduudkiisa aad iyo aad u daran yahay oo dacfigiisu aad iyo aad u daran yahay hmm. yacni waxa weeye qowl markaa sax noqon kara marnaba ma ah waayo alxaju carafa carafana wakhti mucayana la istaagaa haddii waqtigii markaa waxa weye carafo la istaagayey uu tago oo wuxuu ku baxayaa waaberiga habeenka tobnaad inuu waagu dilaaco fajru saadiq ayaa wuquufkii carafa ku tegey habeenka tobnaad haddii waagu dilaaco fajru saadiq oo waqtigii salaadda subax soo galo wuquufkii carafa waa dhammaaday ciddii intaa kadib markaa istaagtaa ama carafo markaa waxay gashaa ictibaar ma laha ictibaar markaa waxay marsa xajkuna wuxuu leeyahay arkaan buu markaa leeyahay ixraamka marka hore la ixraamanaya la xidhanaya ka mida wuquufka carafa ayaa ka mida dawaafka ayaa ka mid ah beytka lagu dawaafaayo toddoba goor asacyu bayna asafa waalmarwa oo toddoba goora ayaa ka mid ah oo safa laga bilaabayo marwo lagu dhammaynaayo yacni xalqiga culammada qaarkoodna waajib ay ka dhigaan qaarna ay ka dhigayaan rukni inuu yahay ay culammadu isku khilaafeen ayaa markaa isaguna cinda bacdin soo gelaan waayahay marka wuquufka carafa waa rukniga ugu muhiimsan weeye saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa carafa bimacnaa ahamu ruknin fi lxaji waa carafa marka waxawa in la galo xilligaas marka weye waqtigeeda la galo wakhtigeeduna waxa weeye waa maalinta e, sagaalaad iyo habeenka tobnaad wey weliba jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin maalinta sagaalaad oo dhan ma wada aha gelinka hore ictibaar male bay markaa badanka culammadu qabaan oo waa gelin dambe maalinta sagaalaad gelinka dambe iyo habeenka tobnaad oo dhan ilaa inta fajru saadiq laga gaadhaayo inta waagu dilaacin sidaas ayaa jamaahiirta culammadu ay qabaan laakiin daa'ifa min ahli ahlilcilmi waxay leeyihiin maalinta carafa gelinka hor iyo gelinka dambeba wuquufku markaa waa sugnaanaya waa asaxayaa iyo habeenka tobnaad culammada qaar baa sidaa qaba taa'ifa min ahli ilcilm khilaafan liljumhuur waxaanay deliishanayaan xadiiska curwat bnu mudaris ayay markaa deliishanayaan nin saxaabiya curwat bnu mudaris la odhan jiray ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu yimi salaaddii subax ayuu musdelifo ku soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nebigu maalintii tobnaad salaadii subax musdelifo ku tukanaya ayuu salaaddii kala qayb galay salaaddii markuu ka baxay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaan ka imi min jabalay tayi qolada tayi la yidhaahdo waa qabiil min qabaa'il carab ayaan markaa labadoodii buurood ka imi buuri meel kastoo yacni taaganba waa istaagay kaannahu xuduudda carafa aanu aada u garnayn yacni jihadaa markay yacni carafa ku beegan tahay agagaarkaasoo dhan meel kastaba yaa waa istaagay buuli wax xaja ma leeyahay wax xaja ma leeyahay nebigu deed xukum caamuu sheegay wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man shahida macanaa salaatana haadihi waqad waqafa qablaha bicarafaatin leylan aw nahaaran faqad tama xajuh wa qadaa tafasah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruux kasta oo salaadan subax nagala soo qayb galay yaa horteedna istaagay carafa goortuu istaagay habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato faqad tama xajuhu wa qadaa tafasah xajkiisu waa dhammaystirmay nusugiisina waa gutay mawdicu shaahid xadiisku waa saxiix culamo badan baana saxiixisay waa xadiis saabit oo sugan weeye xadiiska markaa waxa waxaweye laga deliishanaya oo daa'ifada culammada ka mida ay ka deliishadeen gelin hor iyo gelin dambe nebigu ma kala saarin waqad waqafa qablaha bicarafaati leylan aw nahaaran ya habeenka qaybtiisa hor iyo qaybtiisa dambe mid walba siday u itlaaqan tahay baa tan kalena u itlaaqan tahay leylan aw nahaaran nahaarkuna maalinta gelinka hor iyo gelinka dambe waa ku dhaca maadaama gelin hor iyo gelin dambe oo ku dhaco nebiguna aanu kala reebin oo aanu odhan marka waxa weeye maalinta marka waxa weeye carafaa gelinkeedii dambena markaa carafa istaagay ama habeenkeedii istaagay habeenkii tobnaad istaagay maadaamaanu sidaa odhan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa itlaaqay waqad waqafa qablaha bicarafaatin leylan aw nahaaran waxay ku tusinaysaa wuquufka carafaa in maalinta sagaalaad oo dhan gelin hor iyo gelin dambaba uu sugnaanayo khilaafan liljumhuur sida uu habeenkiiba u sugnaanayo habeenka tobnaad habeenkeeda maaha marka habeenka sagaalaad maaha waa habeenka tobnaad marka xadiiskaas ay culamada qaar daliishadeen daa'ifa min ahli cilmi dabeedna waxay yidhahdeen wuquufka carafaad gelinka hor iyo gelinka dambeba waa sugnaanayaa bay markaa yidhaahdeen oo ruknigu waa ku xasilaya marka masaladaasi waa taas weyi hal mas'alo kale aan baraarujinaya waxay ku saabsan tahay masle bacdulikhwa kollay ay jeclaysteen inaan marka eh, kelmad yar ka idhaahdo oo xajka ku tacalluqda masaladaas waxa weeye qofkii aan xajka isagu kari karayn eh, ma laga xajin karaa qofkii waa nool yaho ma dhiman laakiin xaj ma awoodi karo xajkuna waa ku waajibay markii hore muu xajin iminkana ma kari karo masalada caynkaasa waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam qof dumaraa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxay tidhi inna fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yahbutu cala araaxila faralka ilaahay ee xajka ku saabsani wuxuu soo haleelay aabbahay oo oday gaboobay ah oo iska daa inuu socdee daabadda haddii la saaro la qaadi lahaa kuma sugnaanayo ma xamilayo yacni cad buu noqday rakuub xataa markaa mid lagu xajisiin karo maaha ma ka xajin karaa afa axuju canh nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'ayti low kaana abiiki calaa daynun faqadaytihi akaana yanfacu waxaad ka warantaa aabbaha haddii dayn lagu lahaan lahaa qaan oo aad ka guddo ma anfici lahay qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fa daynu axaqu an yuqdaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaanta ilaahay daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo yacnii dayntii makhluuqaba haddii laga gudaayo daynta ilaahayna waa in laga gudaa faralka ku baaqdayna waa dayn ilaahay waa qaan ilaahay leeyahay fa daynu llaahi axaqu an yuqdaa xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa qofkii marka waxa weeye aan xajin karayn khaas ahaan weliba xajku ku waajibay xajkiina aan hadda la iman karayn oo markii maruu awoodi karaayay lama iman qofka caynkaasoo kale in laga xajin karaa ayaa laga qaadanaya laakiin haddii waxa weeye wax lagu eh, inta wax lagu qaado lagu xajisiin karo oo carabadoo kale la saari karo uu taas markaa xamili karo waa lagu xajisiiyaa waayo qofkan dumar maxay nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam isagoo soconaya ma xajin karo keliya may odhan ina fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yasqutu cala araaxila xataa daabadda kuma sugnaanayo iska daa isagoo soconaya isagoo maxmuuloo la siido xajkii marka waxa weeye ma yacni ma qaadi karo oo markaa lama iman karo marka dadka qaarkood oo markaa soconaya oo socodkoodu laakiin aanu badnayn fadhiga haddii wax lagu qaado xamilaya baa dadka qaarkood marka waxa weeye ay odhanayaan waa ka xajinaynaa dad soconayo oo markaysaa markaa waxaan xoogaa markaysaa markaa socda xataa samayn karaa tan noocaas waxay noqonaysaa mid khalad noqonaysaa saxdu waxay tahay in waxa weeye markaa la qaado carabada lagu xajisiiyo wuxuu socon karanayna socdo laakiin qofaan taana xamili karaynin yacni waxa weeye in wax lagu qaadana xataa aan ku xajin karayn carabada in la saaro yacni waxa weeye kaas isaga waxa weye waa laga xajin karaa oo xajkii waa laga samayn karaa waa lala iman karaa cid ubadkiisi waa ka xajin kartaa cid qaraabadiisi waa ka xajin kartaa cid kalena waa ka xajin kartaa haddii cid kharashka laga bixiyo oo la yidhahdo ka xajiya oo ciddaasi ay ka xajidana waa u sugnaanaysa waa u sugnaanaysa marka taana waxa weeye saas yadaa iyaduna weey wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah waqiila qiila kulluh waxaa kaloo la yidhi bisha dulxijo oo dhan baa lagu darayaa oo shawaal iyo dulqacda iyo dulxija saddexdoo isla socda ayaa markaa waxa weeye ashhur xaj ay yihiin laakiin saxiix waa sida hore jumhuurku ku tageen sida qiilka ahna maalika ayaa markaa ku tegey waana marka waxa weeye qowl markaa shaafici laga soo naqliyey waa qadiimkii shaafici wa kal marjuuc canhu caalimku hadduu laba ra'yi leeyahay oo labada ra'yi ay kala dambeeyeen ra'yiga dambeeya ayaa madhabkiisii noqonay wa qowlu man canhu ruwi qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani ciddii laba qowl leh oo laba qowl laga soo wariyey qowlka dambeeye ayaa madhabkiisii noqonaya iyo qowlkiisii yacni mar hadday kala dambeeyeen faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj faman farada ku kastaoo ku waajibiya ku faral yeela calaa nafsihi naftiisa ku faral yeela oo ku waajibiya fiihinna bilaha gudahooda alxaja xaj ku waajibiya siduu ugu waajibinaya bilixraami bihi xidhashada xajka uu xidhay ayuu ugu waajibinaya oo qof kastaoo ixraamtay xaj wajaba calayhi alxaju xajku waa ku waajibay walow faralkiiba horaa u xajiyo oo sunnihiisu wuxuu noqonayaa faral buu noqonayaa marka la gudagalo cumradana sunnaheedu marka la gudagalo faral bay noqonaysa maxay labaduba faral u noqonayaano sunnahoodu faral u noqonayaa waxay faral u noqonayaan dee allah baa yidhi wa atimu alxaja walcumrata lilah waa inagii soo maray falaa rafasun walaa fusuuqun walaa jidaala fi lxaj qiraa'ada markaa jalaalaynku u fasirayaa waa qiraa'ada rafcada rafas iyo fusuuq la rafciyey laakiin labada qira'a waa isku macne falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj iyo falaa rafasun walaa fusuuqun walaa jidaala fi lxaj sabcadu waa isku waafaqsan yihiin jidaal mar walba inay tahay yani markaa mabniya cala alfatx fatxayn lagu binaynayo waay maftuuxa tahay qoraa-u waa isla ogolyihin ta dambe laakiin labada hore isku khilaafeen oo bacdina ay markaa e, fatxiyeen bacdina ay markaa rafciyeen marka la fatxiyana laada ayaa waxay noqonaysaa laadi annaafiyatu lijinsi la tabria la-dii markaa jinsiga nafyin jirtay ee naska ku ahayd bay markaa noqonaysa alcaamilatu camala innawi ama waxa weeye tan markaa falaa rafasun walaa fusuuqun waa alcaamilatu camala laysawi iyada lafteeduna cumuumka waa faa'iideysaa laakiin waxay u faa'iideysaa si daahira oo waxa weeye ay dhici karto wakhtiyada qaar cumuumka inuu ka baaqdo ya ayay markaa u faa'iideysaa laakiin lafteedu waxay daahir ku tahay cumuumkay daahir ku tahay waayo waa nakira fii siyaaqi nafyi nakira fii siyaaqi nafyi oo dhanna cumuum bay faa'iideynaysa lakiin waxay u qaybsantaa maray waxa weeye nas ku tahay iyo maray daahir ku tahay falaa rafasun yacni galma may ahan ay jimaacun fiih xajka gudihiisa mid ku sugan maa yacni ay falaa tarfusu fi lxaji xajka gudihiisa galmaha kula imanina walaa fusuuqun faasiqnimana may ahaan filxaji xajka gudihiisa ay walaa tafsuqu faasiqnimana hala iman qiraada kalena waa la macno falaa rafasa yacni galma ma jirto filxaji xajka gudihiisa falaa rafasa galma ma ahaan mid ku sugan filxaji xajka gudihiisa walaa fusuuqa faasiqnimana ma ahaan mid ku sugan xajka gudihiisa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa nafyi ah macnahana nahyi baa loo jeedaa ay falaa tarfusu walaa tafsuqu walaa tujaadilu fi lxaji yacni galmaha kula imanina xajka gudihiisa ama waxyaalaha muqadimaadka u ahaa markaa galmada dawaacida u aha la imanina waxaa kaloo loo fasiray afxumada iyo waxyaalaha aha la imaninaya cayda taana waa loo fasiray laakiin culamadu galmada iyo dawaacideeda ayay u badan yihiin ku fasiraan walaa fusuuqa faasiqnimana may ahaan mid xajka gudihiisa ku sugan ay falaa walaa tafsuqu faasiqnimana ha kula imanina ay macaasin macaasi ha kula imanina xajka gudihiisa marka qiraa'ada walaa fusuuqa markaad tidhaahdo waxay noqonaysaa markaad fasirayso macaasiya inay noqoto walaa jidaala marka calaa kulli xaal waa bimacna dood iyo asraarna may ahaan fi lxaji xajka gudihiisa mid ku sugan ay walaa tujaadilu fii xaji xajka gudihiisa ha ku murmin oo ha ku asraartamina khisaama jidaalka waxaa loo jeedaa yacni muranka iyo dooda ayaa loo jeedaa ama asraar ay walaa khisaama filxaji bay ka dhigantay hmm yacni cidna xajka gudihiisa ha kula murmina oo ha isku asraarina wa fii qira'atin bifatxi alawalayn wa fii qiraa'atin qira'a waxaa ku sugan bifatxi alawalayn labada isime hore in la rafciyo labada isime hore in marka waxa weeye la fatxiyo oo la kordhigo ayaa qiraa'a ku sugnay falaa rafasa walaa fusuuqa ta saddexaad wuxuu uga reebo walaa jidaala ah sabcada isku waafaqsan quraa'u sabca inay waxa weeye iyadu tahay maftuuxa ay tahay mabniyatun cala alfatxi inay tahay laakiin axad alquraa'i ahalaasa quraada ah, saddexda ah ee tobanka dhammaystiraaya qaari ka mida waa abu jacfare ayaa isagu yacni walaa jidaalun akhriyey oo rafciyey mm, laakiin sabcada isku waafaqsan walaa jidaala waalmuraadu fi ahalaasati waxaa looga jeedaa saddexda isinba annahyu nahyi baa looga jeedaa saddexda markaa nafyi diidmo waxaa looga jeedaa annahyu reebis laga reebaayaa looga jeedaa marka waxay ka dhigan tahay waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama khabarun yuraadu bihi nahyu fala tarfusu wala tafsuqu wala tujaadiluu fi lxaji baa macnuhu dhacaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nafyiga sidiisaan u daynaynaa waxaa macnuhu u dhacayaa sharcan bayna ku sugnayn xajka in rafas ama fusuuq ama jidaal lagula yimaadaa sharcan kuma sugna kaannahu siday u adag tahay ay ka dhigan tahay waxaan dhici karinba saas aawadeed bay culammadu yidhaahdaan nafyiga macno xukum looga jeedo ama nahyi looga jeedaa waxa weeye waa ka adag yaho waa ka xoog badan yahay nahyiga sariixa ah nahyiga sariixa isaga ayaa ka xoog badan oo ka adag wamaa tafcalu min khayrin allah wuxuu ihi wax kastaad samaysaanoo min khayrin khayr ah maadu waa shardiya aya shayin tafcalu shay kastaad samaysaanba oo min khayrin khayr ah mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku jira bay caddaynaysaa ka sadaqatin waa sida sadaqadoo kale yaclamhu allah allah waa ogaan inay dhacday hore waa u ogaa inay dhici doonto laakiin allah waa ogaanaya oo wax ka qarsoomaya ma jiro fa waa idinka abaalmarinaya ama fa yujaaziyakum labada waa loo dabdin karaa waa idinka abaalmarinaya marka jawaabu shardi wax lagu sii cadfo yacni saddexda wajaa iska bannaan fa yujaaziikum ay fa huwa yujaaziikum allah waa idinka abaalmarinayaa bihi yacni waxaas waa idinka abaalmarinaya wa nasala fii ahli lyaman waxaa ku soo degay reer yaman wa kaanuu waxay ahaan jireen yaxujuuna qaar xajiyay ahaan jireen bilaa zaadin sahay la'aanteed ayay xajin jireen xaalay sahay ka maran yihiin oo wax markaas sahay ah oo ay cunaan wakhtiga ay xajka ku maqan yihiin may qaadan jirin iyagoo odhanaaya allah baanu tala saarannay fa waxay noqon jireen kallan cala annaasi dadka qaar culays ku a ah bay noqon jireen fa idaa atow maka tasa'alu nnaas markay maka yimaadaan dadkay baryi jireen markay gaajoodaan bay dadka baryi jireen wax weydiisan jireen kalligana waxa weye waa siqalka wey kallan cala nnaasi qaar dadka culays ku a ah bay ahaan jireen oo dadkii marka waxa weeyaan qaar wax weydiisanaya ama dadka kale dee marka ay wax siinayaan oo culays ku noqonaya kalliguna waa culayska wey waa qofka isagu wixiisa aan qabsan karin ee in la caawiyo markaysa markaa u baahno hmm. wa huwa kallun calaa mawlaah maadadani qur-aanka waa ku timid ya wuxuu culays ku yahay sayidkiisa yani waxba ma qabsanta watazawaduu allah wuxuu ihi sahay qaataa maa yubliqukum lisafarikum waxa idin gaadhsiinaya safarkiinna iyo socdaalkiinna u sahay qaata fa ina khayra azaadi maxaa yeelay sahay waxa u oo u khayr badan attaqwa taqwada maa yutaqaa bihi waxa la yskaga ilaalinayo su'aalu naasi dadka baryadooda la yskaga ilaalinayo wahayruhu iyo wax kaleba la yskaga ilaalinayo yacni wixii dhibi ku jirto la yskaga dhowrayo ay ka mid tahay dadka baryadooda ay ka mid tahay hadduu qofku sahay qaato dadka baryadooda waa iska ilaalinaya marka wuxuu u fasiray macno ahaan in sahaydii markaa taqwo lagu tilmaamay oo waxaa taqwo loogu tilmaamayana ay tahay dadka baryadoodu ay kaa ilaalinaysa taqwa min alwiqaaya marka waxaa ku sugan ilaalin ay kaa ilaalinayso dadka baryadooda laakiin culamada qaar waxay ku fasireen in sahayda looga jeedo sahayda aakhira laga tilmaamaayo oo markii tan la sheegay ayaa taa kalena markaysaga laynagu baraarujiyey waana sida ibnu kasiirka iyo qurtubiga iyo ay markaa tilmaamayaan marka fa inna khayra zaadi taqwa sahay la qaato waxa u wanaagsan taqwa waa sahay aakhiro loo qaadanayo weeye taqwadu taqwaduna waa maxay waa imtisaalu awaamir illaahi wa ijtinaabu nawaahi waa in awaamirta ilaahay la farsoomo lala yimaado oo la fuliyo waxa allaah inaga reebayna laga dheeraado laga tago dalqu bnu xabiib taabicigii loodhan jiray ayaa markii fitnadii ibnu ashcas ay dhacday ayaa waxau idhi ittaquuha bitaqwa waray taqwada iskaga ilaaliya fitnadan taqwada iskaga ilaaliya markaase waxay ku yidhahdeen sif lana taqwa taqwada noo sifee maxay taqwadu tahay dabeedna wuxuu ihi waa alcamalu bitaacati illaahi calaa nuurin min allah tarjuu hawaab allah waa inaad markaas samayso taacada ilaahay la timaado aad fuliso adeecitaan allah aad adeecayso aad samaynaysaa calaa nuurin min allah nuur xagga allah ka ahaadaad ku samaynaysaa bimacnaa cilmi tarjuu sawaab allah yacni adoo sawaabka ilaahay rajaynay wa tarku macsiyat illaah wa tarku macaasi illaah iyo macaasida ilahay in laga tago calaa nuurin min allah nuur ilaahayna lagaga tago takhaafu cadaab allah xaal aad ka baqayso cadaabka ilaahay aad ka baqayso ama makhaafata cadaab illah mid walba usoo noqonayaan marka hadalkiisaasi waa hadal marka waxa weeye aada iyo aada u qiimo badan wey taabicigaasi hadalka uu sheegay waa hadal aada u qiimo badan wey wuxuu tilmaamayaa taqwada markaysa waxay ka koobantah o dhan buu tilmaamaya saas aawadeed baa imaamu dahabi uu yidhi abdaca wa awjaz yacni waxa weeye hadalkii waa koobay yacni shay marka waxa weeye aan isagoo kale la arag oo aasaarta markaysa mid la mid aan lagu aragna oo markaysa uu bilowdayna waa kula yimi ya falaa taqwa ila bicamal taqwa ma jirto camal la'aantii walaa camala ila bicilm camalla ma ansaxayo cilmi la'aantii camal iyo cilmi toonna qofka anfici maayo ila bilikhlaas saddexdii arrinba waa tilmaamay camalkii wuxuu ku sheegay alcamalu biaacati illaah ayuu ku sheegay iyo tarku macaasi illaah haddee xagga tarkii iyo xagga ficilkaba camalkii waa sheegay calaa nuurin min allah cilmigii buu ku sheegay nuurka ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa cilmiga ya qofka haddaanu garanayn wuxuu allah kaga baqaayo dee waxaa laga yaabaa isagoo isle allah ka baq haddana waxa uu allaha isleeya kaga baq waxaa dhici karta inuu kaga fogaadaba oo wax allah u dhowaynayaba aanu ahayn yacni wuxuu weliba tilmaamay rajaa iyo khawf labadaba marka inuu la imanayo taasna waxay markaa koobsanaysaa ama ay laazimsanaysaa ikhlaas ikhlaas bay laasimsanaysa inuu ilaahay dartii u samaynaayo maadaama rajo uu ilaahay naxariistiisa rajaynaayo uu ula imanaayo iyo baqasho uu ilaahay cadaabkiisa ka baqanaayo uu u samaynaayo waxay ku tusinaysaa inuu ikhlaaskiina la imanayo ikhlaaskiina la imanayo wattaquuna yaa ulil albaab allah wuxuuhi wattaquuna aniga iga baqa yaa ulil albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ahaw ay dawi lcuquul kuwa caqliyada u saaxiibka ah cuqusha waxaa loo jeedaa waa caqliyada marka waxa weeye yacni fayaqabaa ee wanaagsan baa laga tilmaamaya ee aan bukin kuwaasaa markaysaa loo jeeda kuwaas ayaa loo jeeda lubbu shay waa khaalisu shayga lubbigiisu waa maxay waa khaaliskiisa iyo saafigiisa wey marka ulil albaab waa kuwa caqliyada yacni markaa wanaagsan yacni markaa u saaxiibka ee saafiga allah waxau yidhi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum laysa calaykum korkiinna kuma sugna junaaxun wax dembi an tabtaguu ay fii an tabtaguu inaad dalabtaan oo doontaan fadlan risq aad doontaan min rabbikum xagga rabbigiin risqina ka doontaan ama fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaado fa afadtum min carafaat faidaa afadtum markaa ka soo shubtaan nafihiinna min carafaatin carafa a ka soo shubtaan fadkuru allah allah xusa cinda almashcari alxaraam mashcarka xurmada leh agtiisa allah ku xusa yacni calaamadda iyo tilmaanta markaysagaa xajka ee xurmada leh agtiisa ku xusa wadkuruuhu allah xusa kamaa hadaakum hanuuninta u allah idin hanuuniyey aawadeed allah u xusaa wain kuntum min qablihi la min addaalliin wain kuntum ay wa inahu shaaniya kuntum waxaa ahaan jirteen min qablihi hanuuninta ilaahay idin hanuuniyey horteed waxaa ahaan jirteen la min addaalliina kuwa habowsanee lumay ayaa ahaan jirteen ama la min addaalliina kuwa markaa jaahiliinta markaa xaq qiranayn ayaa ahaan jirteen uma afiiduu min xaysu afaada annaas uma afiiduu intaa dabadeed markaa ka soo shuba nafyihiinna bimacnaa khabarka marka laidiin sheega khabarkan kale ayaa laidiin sheegay oo tartiibtu waxay u dhacaysaa yani marka waxay dikri bay u dhacaysaa uma afiiduu ay wa afiiduu kana soo shuba nafyihiinna min xaysu afaada annaas meeshay dadku nafahooda ka soo shubeen meeshaas ka soo shuba bimacnaa carafa siday dadka nafahooda uga soo shubeen idinkuna nafihiinna halkaa ka soo shubo carafo marka hore taga dabeedna marka dambe carafo ka kaalaya oo musdelifo soo qabta wastakfir allah allah dembi dhaaf weydiista ina allaha allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay faida qadaytum manaasikakum fadkuruu allaha kadikrikum dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa faidaa qadaytum markaa gudataan manaasikakum manaasigtiinnii xajka markaa gudataan oo bimacnaa carafa markaysagaa yacnii istaaggeedii ixraamkii iyo ququufu carafa iyo musdelifo inaad timaadaan iyo intaba aad la timaadaan fadkuru llaha allah xusa ka dikrikum aabaa'akum xus la mida xuskiinnaa xusaysaan aabbayaashiin aa xusi jirteen xus la mida xusaa aw ashadda dikraa ama waxaa xustaan ashadda minhu wax ka darraansho badan xusa dikran xagga dikriga uga darraansho badan waa wejikaas wejiga kale mufasirku maray mufasiriin badanna mareen ashadda waa in xaal laga dhigo aw ashadda dikraa ama xaaluu darraansho badan yahay xusa dikriga soo socdaa dikran dikri allah xusa fa min annaasi man yaquul fa min annaasi dadkuu ka mid ahaaday man yaquulu mid odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa fi dunyaa aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada gudaheeda wax nagu sii ama nicmo nagu sii wamaa lahu fi alaakhirati min khalaaqa wamaa lahu wuxuu sidaa odhanayaa wamaa lahu yacni xaal aanu u sugnayn fi laakhirati aakhiro gudaheeda min khalaaqin wax nasiib iyo dheefi a ah inay ugu sugnayn wa minhum man yaquulu wa minhum dadku ka mid yahay man yaquulu mid odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa fi dunyaa xasana aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada gudaheeda xasanatan wanaagnagu siiya wanaag oo dhan wa fil aakhirati aakhira gudaheedana xasanatan wanaag oo dhan nagu siiye wa qinaa ilaahay oo naga ilaaliy oo naga dhowr cadaaba annaar naarta cadaabteeda ilaahw naga ilaali ulaa'ika lahum nasiibun mima kasabuu ulaa'ika kuwaa la soo sheegay waa kuwa dambe e ee aakhiro iyo adduunyadaba wanaaggooda ilaahay ka baryaaya inuu ilaahay cadaabka ka ilaaliyo ka dhowrana ilaahay ka baryaaya kuwaasi lahum nasiibun mima kasabuu lahum waxaa u sugnaaday nasiibun dheef baa u sugnaatay iyo ajar weyn waxay ugu sugnaatay mimaa kasabuu ay min ajli kasabihim kasabkooda daraadii ama ka ay kasbadeen aawadii maada mawsuulle la yidhahdo ama masderiye la yidhahdo haddaad masderiya la yidhaahdo waxay noqonaysaa min ajli kasabihim haddii mawsuulo la yidhaahdana min ajli aladii kasabuuh min ajli maa kasabuuh ayuu noqonaysa wallahu sariicu alxisaab wallaahu allah sariicu lxisaabi waa ka xisaabtiisu deg dega badan tahay aayaadkii xajkaynu ku jiray aayaddan hore laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu sheegay xadiiska bukhaariga kaanat cukaadu wamajanatu wadulmajaazi aswaaqan fi ljaahiliya cabdullahi bnu cabbaas baa odhanay xadiiska bukhaariga cukaad meesha la yidhaahdo iyo majanno meesha la yidhaahdo iyo dulmajaaz meesha la yidhaahdo suuqyay ahaan jireen wakhtigii islaamnimada ka horraysay ee gaalnimada oo marka la soo xajiyo baa suuqyadaa wax walba la keeni jiray markaasaa lagu tijaaraysan jiray marka dadkii oo xajinaya ayaa haddana tijaarana yacni markaa samaynayey oo la imanayay baayac mushtarkii iyo tijaaradii bay labada isku wadeen markaasaa saxaabadii yacni markaa waa ka taxarujeen oo waxay is yidhahdeen wararna xajkiinna wax idinka yeeshaa haddii idinkoo xajinaya haddana bucshuradii alaab aad soo qaadataan oo dadkii wax ka iibisaan oo tijaaro aad samaysaan dee camal adduunyaa soo dhex gala cibaadadii yaarmaa taasi wax idinka yeeshaa markaasaa waxaa soo degtay aayaddan laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum fii mawaasimi alxaji buu cabdullahi bnu cabbaas odhanaya ama calaa sabiili tafsiir ha u yidhaahdo ama markii hore markaysaa ha loo soo dejiyo qur'aan ahaan oo tilaawadeeda ha la nasakhee bukhaariga waxaa ku sugan waxaa markaas soo degtay oo allah soo dejiyey laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum fii mawaasim alxaji marka wuxuu aqbali kartaa calaa sabiili tafsiir isagu inuu hadda ugu daraayo fii mawaasim alxaji maadaamay ku soo degtay waxay kaloo aqbali kartaa markii hore inay la socotay dabeedna markii dambe tilaawadeeda la nasakhay laakiin xukunkeedu baaqiya waayo naskii waxaa jira nasku tilaawa yani duuna alxukmi mar baa tilaawada la nasakhaa laakiin xukunku baaqi yahay oo xukunkii aan la nasakh waayahay aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa Eh, haddii qofku markaa u soo baxo xajkii oo qasadkiisa weyni uu yahay inuu xaj u socdo qasdi kale oo tabaci ah oo aan isagu kaa la sinnayn waan markaa waxa weeye niyadu isku maqaam aynay taagnayn ya ee ku yaro daba naban ee maqsuudka weyni uu yahay xajka inaan dhibi ku sugnayn inaan dhibi ku sugnayn xajkiina waxba yeelin xajkiina ayna waxba yeelayn ayaa laga qaadanay masaladii si ka waasacsan bay culammadu uga hadleen haddaba aayaddaasoo kuma saabsana xajka keliya ashyaada kaley soo geliyey yacni masalan camal aakhiro loo sameeyo ayaa ruuxi markaa shay adduunyihina soo gala xaalka caynkaasa sawaabkiisii aakhiro miye ka baabi'inaysa masalan waa mu'addin ama waa imaam waxna waa ku qaataa raatib baa la siiyaa waana camal ilaahay loogu dhowaado in dadkii la tujiyo in salaaddii loo addimo qur-aanku dadka baraa yacni waxa weeye waxna waa ku qaataa yacni waxa weeye camalka in dadka qur'aanka la baraa waa camal khayr oo wanaagsan oo camal aakhira ah yacni raatibna waa soo galay yacni umuuro badan baa markaa saa soo gelisay waxyaalo badan oo markaa xajkaas iyo umuuraha kaleba marka si ka waasacsan bay culamadu uga hadlaan waxay ah, culammada qaarkood ay yidhaahdeen haddii qasadka weyni uu yahay yacnii sawaabka aakhiro laakiin qasigan kale tabac yahay ee aanu markaa waxa maqsuudka weyn aanu isagu ahayn raatibkaas ama lacagtaasi ujeeddada weyne uga jeedaba aanay ahayn yacni sawaabkiisina waa yeelanaya sawaabkiina waa yeelanaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah mar hadduu raatib ku qaato camalkii waa ka burayaayo waxba ilaahay agtiisa khayryadaa heli maayo ma aha ma aha adaankii iyo imaamadii iyo markaa acmaasha kale markaa saasoo kale laakiin haddii maqsuudka ugu weyne uga jeedaaba ay tahay lacagta oo ilaahay dartii markaysaa meesha aynay kuba jirinba ama ha ku jirtee iyadu ay tahay mid tabaci oo iska yar almaqsuud alacdam uu yahay maalka uu yahay markaas sawaab ku heli maayo maqsuudka weyni iyo ujeeddada weyni hadday tahay maalka ya laakiin marka waxa weeye tan kale ay iska tahay tabac ay iska tahay marka waxay noqonaysaa ajarkii inaanu markaa yeelanay calaa kulli xaal waxaa laga eegayaa almaqsuud alacdam keebuu yahay ghazaali sheikha la yidhaahdee fuqahada shaaficiye ka midii waxa uu yidhi haddii labada maqsuud sinmaanna tacaaradaa fatasaaqataa waa iscaarideen waana isla dhaceen waa isburiyeen waa hadday sinmaan ay siman yihiin laakiin maqsuudka aakhiro hadduu weyn yahay waa u asaxayaa fadligana waa yeelanaya ha ka ajar weynaado kan isagu marka waxa maxdiga ka dhigay saafiga ka dhigay inaan maqsuud kalaba lahayn sawaabka aakhiro mooyaane laa shaka kaasa ajar weyn laakiin kan kalena ajarka waa helayaa laakiin kaasi inuu ka sawaab badan yahay ma tilmaamayso inaanu ajar yeelanay ee maqsuudkiisa weyne hadday camalka aakhiro tahay iyo sawaabka aakhiro inuu sawaabka aakhiro uga jeedo hadday tahay yacni waxa weeye sawaabkii waa yeelanaya tacliimtii shareecadii buu dadka baraya raatibna waa ku qaadanaya maqsuudka weyne hadduu yahay cilmiga inuu nashrinaayo tanna isticaano ay ka tahay yani marka waxa dariiqa ugu timi yacni marka ay tahay in maqsuudka weyn iyo daafica weyn aynay ahayn waxa weeye sawaabkii ajarkii waa helayaa saas iyadaa weeyaan masalan waaba jihaadayaa jihaadka marka la jihaadaayo waxaa jiri jiray dad waxa weeye markaa de wax la siiyo ayaa jiri jiray qaarna waxbay ku qaateen qaarna way ixtisaabaan yacani waxa weeye ciidan markaa dee diyaarsan baa jira masalan oo dee mujaahidiin oo rigli ah oo yacni markaa cadowga farantii markaysaga ugu sugan cadowga gaalaad yaa muslimiin dhexdeed maaha marka waxa weye kuwaasoo kale haddii mushahar la siiyo oo maqsuudkooda weyni mushaharka aanu ahayn yacnii jihaadka ay gaalada la jihaadeen ay la dagaalamayaan ajarkoodii waa yeelanayaan wakadaa hadduu markaysaa markuu jihaadaye uu la dagaalamaayo cadowga gaalaad maqsuudka weyni waa sawaabka aakhiro laakiin maqsuud yaroo tabaciya ugu daba nabanoo maxay ah dee furka iyo haniimadana ya inuu wax ka helo gaalada wax laga furto ya yacni insha allahu marka waxa weeye dee cadowga gaalada laga guulaysta oo dabeed markaysaa hanaa-in badan la helo ayaad qanimadana wax ka qaadan doontaa markaasaad ku guursan doontaa ya ama deynta iskaga bixin doontaa yacni maqsuudkaa yar waa ugu dabanabayi laakiin daafica weyn iyo maqsuudka weyni waa maxay waxa weeye waa inuu ilaahay raalli geliyo oo sawaabkii aakhiro uu helo ayuu doonaya ajarkiisii waa leey laakiin maxaa ka ajar weyn kaan maqsuudkaa yar ugu daba nabnayn marka horeba aan markaysa isagu maxdi ahaan uga jeeda inuu sawaabkaa aakhiro bes helo haddii wax la siiyo iyo haddaan la siin yacni haddii wax la siiyana uu arkaya maqsuudna uma ahayn wahaakada waxay noqonaysaa calaa kulli xaal eh, maqsuudkaa tabaciga ahi ee adduunyo haddii markaa qasadka weyni ilaahay dartii yahay inaanu waxba ka yeelayn sidaa xajkaba ayna waxba uga yeelayn oo sawaabkii ayna uga burinayn ka kale inuu ka ajar weyn yahayna dee camalkii waxa weeye ayuu isagu maxdi ka dhigo saafi ka dhigay oo dee axaadiista sixaax waxaaba ku soo arooray kooxda markaa jihaadda nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam koox baa jihaaday waa guulaysatay yacni dabeedna markaysaga fur iyo haniimana waa heshay ya ajarkoodii qayb ka miday la soo noqdeen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya tacajaluu bihulusay ujuurihim ajarkooda marka saddex dalool loo qaybiyo laba dalool bay la soo noqdeen waa libaysteen way guulaysteen furna waa heleen iyo haniimo wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa qolo jihaaday oo laga guulaystay oo cadowgii gaalaad markaysaga markaa ay ka libaysteen oo wax fura aan helin ee iyaga ama wax laga furtay ama la laayey kuwaasi ajarkoodii oo dhammaystiran oo kaamil ah baa aakhiro ugu kaydsan nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna saxiixa ayuu ku sugan yahay waaya aayadda qaybta kale ilaahay waxau yidhi faidaa afadtum min carafaatin fadkuruu allaha cinda almashcari alxaraam haddaad nafihiinna ka soo shubtaan meesha carafo ka soo shubtaan carafaat waxa weye waa carafo wey baa la jamciyey hmm, waa ismulmakaan culammadu sababta loogu magacaabay carafo maxay tahay waxbay sheeg sheegaan qaar yidhaahda aadam iyo xawaa markii arlada loo soo dejiyey baa midba meel la dhigay dabeedna markaysa meeshay ku kulmeen ayaa markaysa markaa waxay ahayd isku garteen yacni halkaasay ahayd yacni marka calaa kulli xaal laakiin asaaniid saxiixa looma hayo waa ismu makaan meesha carafo la yidhahdo iyo carafaatba allah waxaa ku custaan mashcarulxaraamka agtiisa mashcarulxaraamku musdelife markaa weeyaan ama waa qayb musdelifo ka mid a waa halkan musdelifo ka midee masjidku ka dhisan yahay masjidkan musdelifa mawdica uu ka dhisan yahay bay culammada qaarkood ku gaar yeelaan culamada qaarkoodna waxay dhahaan maya musdelifo o dhan baa mashcarulxaraama ah. maxaa mashcarulxaraam loo yidhi waa mashcar xurma leh oo carafi xilligay ku taallaa iyadu xaram maaha laakiin musdelife iyo mini xaramkay ka mid yihiin marka dee carafi waxay ahayd mashcar xilliya bay ahayd xalaal ah aan xurmo lahayn oo xaramkii ka mid ahayn laakiin musdalifa waa mashcar xurmo leh oo xaraam weeye fadkurullaha cinda almashcari alxaraam mashcarulxaraamka agtiisa allah ku xusa waa musdelifaa loo jeeda ama qayb ka mid a ah, halka masjidku ka dhisan yahay agaarkiisa allahna xusa inuu idin hanuuniyey daraaddeed allah u xusa laba goor baa xuska la soo ceshi waana isku xigaan ma tawkiid baa bacdu ahlicilmi waxay may laba macnaa lagu kala xambaari oo maxaa lagu kala xambaarayaa fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami allah ku xusaa mashcarulxaraamka agtiisa lidaatii allah u xusaa daata ahaantiisa ayuu allah mudan yahay in loo xamdi noqo loo shukri noqo allah la xuso la ammaano yadaan la milicsanayn nicmaynta u allah inoo nicmeeyeyba la milicsanayn lidaatihi allah u xusa wadkuruuhu kamaa hadaakum hanuuninta u allah ina hanuuniyey daraaddeedna allah u xusaa marka labada dikri way kala duwanaanayaanoo tawkiid noqon maysee macno ziyaadaa baa meeshii ku jira oo marna waxa weeye limulaaxadati nicma ayaa allah loo xusaya marna lidaatihi baa loo xusayaa laa limulaaxadati nicma yadaa nicmadii markaysa markaa la milicsanayo kamaada kaafkana waxaa loo jeedaa tacliil baa loo jeeda oo kaafka tacliil waa loo isticmaalaa shabbih bikaafin oo biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad macnaha tashbiih waa ugu muuqad badan yahay waa ugu isticmaal badan yahay laakiin macaani kalena waa loo isticmaalaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa tacliilna waa dhacdaa kaafka in looga jeedo looga qasto marka halkanoo kale tacliil baa looga jeeda wa zaa'ida litawkiidin waraad yacni markaa zaa'id mid ah oo tawkiid u soo aroorayna markaysa markaa waa loo isticmaalaa yani waa masiida litawkiidna waa dhacdaa marka wadkuruhu kamaa hadaakum ay lihidaayatihi iyaakum hanuunintiisa oo allah idin hanuuniyey idinka aawadeedna u xusaa haddamaarka waa limulaaxadati nicma wa in kuntum min qablihi la min addaalliin yacni horay waxaa u ahaan jirteen qaar lunsan ba ahaan jirteen yacni intaanu ilaahay idin hanuunin waa lunsanaydeen dalaal baa ku sugnay waxaa jirta mas'alo laysweydiiye oo ku saabsan inta aan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu dadka aynay soo gaadhin waxay ku sugnaayeen maxay ahayd ma shar bay ahayd ma wax isaga mubaaxoo kale iska ahayd ma wax khayr iyo shar midnaba aan lagu sifaynayn bay ahayd aqwaal baa ku sugan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni intaan nebiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam dadku waxay ku sugnaayeen shar iyo khayr toonna lagu sifayn maayo waxay ka dhignays iska lacibi sibyaan laa khayr walaa shar waxay u deliishadeen wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ma nihin qaar cadaabayo cidnaba ilaa aanu rasuul soo dirno rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul iyo adilada la midkay deliishadeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maya dadku waxay ku sugnaayeen intaan risaaladda loo soo dirin oo nebiga loo soo dirin risaaladdan la soo dejin oo cibaadatul awthaan ah oo fawaaxish ah oo dulmi ah oo zine ah oo xumaan ah waxay ahayd shar bay ahayd shar iyo dalaal bay ahayd ha yeeshee adiladani waxay tilmaamaysaa ciqaabista lagu ciqaabayaan jiraynin ilaa rasuul loo soo diro laakiin sharnimada lagama nafyin inay dalaal iyo shar ahayd mid loo diiday ma waxaana u daliila inay dalaal iyo shar ahayd aayaddan iyo aayado kaleba wain kuntum min qablihi la min addaalliin wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin waxaa ka mida xadiiska xudayfa ka mid a ee saxiixa ku sugan bukhaari iyo muslim oo nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kunna fii jaahiliyatin wa sharin fajaa'ana allahu bihada alkhayr fahal bacda hada alkhayri min shar waxaanu ku sugnaan jirnay buu yidhi jaahiliye iyo shar baanu ku sugnayn fajaa'ana allahu bi hada alkhayr markaasaa ilaahay khayrka noo keeno marka intaan khayrka loo keenin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo dirin inay shar iyo jaahiliye ku sugnaayeen buu tilmaamaya ashyaada qaarkoodna way garanayaan inay markaa waxaasi xun yihiin waa garanayeen saas aawadeed bay jireen gaaladii qaar ka mida qaar khamriga xaaraantinimeeyey oo markaysaga yidhi khamrigu waa shay khabiis oo xun oo markaysaga waa xaaraan ya bacdi gaaladii ka mida baa khamriga iska daayey markaasay yidhahdaan wuxuu ka mid ahay min aladiina xaramuu alkhamra fi aljaahiliya likhubsi xumaanta wuxuu yahay daraaddi calaa kulli xaal labada qowl waxa saxan qowlka dambe ayaa saxan marka shar iyo dalaal iyo xumaan iyo dulmi iyo yacni fawaaxish ayay ahayd may ahayn markaysaga ka lacibi sibyaan iskamay ahayn laakiin risaaladda waxaa ku xidhnaa tacdiibka lagu cadaabaayo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa xujada lagu oogo oo rasuul loo soo diro oo rasuulkaasi marka waxaway dacwada ugu yeedho islaamnimada oo ay dabeed marka iyagu aqbali waayaan lama cadaabaayo taasaa laga tilmaamaya umma afiiduu min xaysu afaada annaas waxaad nafiinna ka soo shubtaan meesha dadku nafahooda ka soo shubayaan nimanka quraysheed iyo ciddii markaa diinkooda ka diin yeelataa waxay odhan jireen annagu markaa xumus baanu nahay xaramka ka bixi mayno saas aawoodee carafo may tegi jirin gaaladii carbeed carafo may tegi jirin waxay odhan jireen xumus baanu nahay wakadaa cidda markaa diinkooda ka diin yeelataana iyaguna saa si leeg waxay ku gaabsan jireen inay musdalifo istaagaan dadku markay carafo u dhaafaan iyagu may dhaafi jirin musdelifay ku sugnaan jireen markay dadku carafo ka soo gaddoomaan unbay la gaddoomi jireen xarabka ka bixi mayna bay odhan jireen markaasaa ilaahay wuxuu amrayaa inay carafo tagaan dabeedna marka waxa weeye dadka kaleba siday carafo marka dambe uga imanayaan uga soo laabanayaan uga soo gadoomayaan ay carafo ka yimaadaan marka aayaddan suma afiidu min xaysu afaada annaas ifaadadana waxaa laga tilmaamaya alifaadu min carafa ila almusdalifa ayaa laga tilmaamayaa saasaa looga jeeda saas aawadeed summadu tartiib yacni marka eh, waaqic ahaan sidaa u kala horrayso laga tilmaami maaye waa tartiibi dikri sheegista khabarkan iyo khabarkan la sheegaya la tartiibinaya ama bimacna waaw bay la macno tahay ama tartiibta ayaa laga tilmaamayaa tartiib zamaniya inaynay ahayn oo xagga wakhtiga aan la tartiibinayn waayo tan dambe ayaa horraan dhacaysa tan dambe ayaa horraan dhacaysa marka waxa weeye iyadoo mashcarulxaraamkii la yimi kadib marka intaa dabadeed nafiina ka soo shuba dee carafa waxa weeye markii hore Eh, waxay noqonaysaa tani inay horeynayso inay horaynayso noqoso alifaadatu thaaniya waxaa looga jeeda alifaadatu min carafa laga tilmaamay saasaa looga jeeda waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen in sidaa looga jeedo waana sida markaa yani ay ku soo arooreen yani axaadiista markiisa la soo wariyey ee tilmaamaysaa inaynay markaa quraysh iyo ciddii diinkooda ka diin yeelatay aynay tegi jirin eh, yacni carafo ayna tegi jirin oo xaramka ayna ka bixi jirin saas aawoodee xadiiska caaisha waxa uu tilmaamaya inay tidhi kaanat qurayshu waman daana diinaha yaqifuuna bilmusdalifa wa kaanuu yusamawna alxumsa wa kaana saa'iru alcarabi yaqifuuna bicarafaat falama jaءa alislaamu amara allahu nabiyahu sala allahu alayh wasalam an yaatiya carafaat uma yaqifa biha uma yufiida minha fadalika qowluhu min xaysu afaada annaas yani taasi waxay tahay hadalka allah u yidhi min xaysu afaada annaas marka aayadda waa ku fasirtay laakiin riwaayaadka qaarkooda la soo wariyey oo ibnu jariirna tafsiirkiisa ku soo warinaayo waxay caddaynaysaa sababu caddaynaysaa waxay odhanaysaa aayaddan baa markaysa markaa lagu soo dejiyey dabadeed yani marka ayay tilmaamaysaa sababu ayay markaas sheegaysa sidaasaa marka waxaa ibnu cabaas iyo jamaacaad taabiciinta ka midina ay yidhaahdeen waana sida ibnu jariir atabari u doortay uu ijmaacana kaga xikaayooday ibnu kasiirka laftiisuna uu tilmaamayo ijmaaca inuu kaga xikaayo ku sheegay haddaba waxaa dhacday samiir alxalabi ayaa kitaabkiisa durulmasuunka isagu wuxuu soo naqliyey qowlka alifaadatu athaaniya uma afiidu min xaysu afaada annaas in laga tilmaamaayo sida yani markaa daxa ku fasiray ama jamaaca ku fasirtay musdelifo in markaa laga shubmo oo nafaha laga shubo oo xagga mino loo shubo dadka o dhanna lagula khitaabaa sidaasna waa sida jamaaca culamada ka mid a ah ay yidhaahdeen oo daxaa ka mid yahay haddaba samiir alxalabi baa wuxuu yihi tabari baa sidaa arjaxay asamiir alxalabi baa durulmasuunka ku odhanaya waana sida daahirka qur-aanku keensanaayo sidaa marka lagu socdana summa baabkeedii bay noqonaysa waxay noqonaysaa alifadatu min musdalifa in laga tilmaamayo hadalkaas marka waxa weeye ayaa jamalkuna kitaabkiisa futuuxaadka xaashiyada uu ku soo naqliyey oo ka soo naqliyey samiin alxalabi isagaan faafareeb ku samayn mana raajicin dabari waxa ku sugan dabari markaa sida uu u nisbeeyey saaxibu saaxibulfutuuxaatna uu ka soo qaato ka soo naqliyey oo aanu tacaqubin waxaa ku sugan sahwi ayaa ku jira oo dabari kaa ma sida jumhuurka arjaxay sida jumhuurka ayuu arjaxay tabari wuxuu odhanayaa waaladii naraahu sawaaban markuu hadalka daxaaq soo naqliyey dabadeed waaladii naraahu sawaaban min ta'wiili hadihi alaayati annahu cuniya bi hadihi alaayati qurayshun waman kaana mutaxamisan macaha min saa'iri alcarab liijmaaci alxujjati min ahli ta'wiili cala ana dalika ta'wiilu saanu u qabno inay sawaab tahay oo u ictiqaadsannahay aayaddan ta'wiilkeeda waa in looga jeedo quraysh iyo ciddii yacni markaa diinkooda ka diin yeelanayso iyaguna taxamuskoodao kale samaynaya diinka ay u taxamusayeen waxay ka diin yeelanayeen ee carabta ka mid a ah. waxaan sidaas markaa u nidhi xujada ayaa ku ijmaacay oo ahlu ta'wiilka markaa waxaa yacani ka mida ah inay taasi ta'wiilkii aayadda tahay waxaa jira ibnu jariir atabari mar wuxuu yidhahdaa liijmaaci ljamiic buu isticmaalaa marna liijmaaci alxujjati min ahli ta'wiil bu isticmaala istilaaxa in lagu baraarugaa fiican horta ibnu jariir atabari wuxuu ka mid yahay culammada u qabtaa ijmaaca qofka iyo labadu inaynay waxba yeelin oo masalada ijmaac ay noqonayso iyadoo laba shiikh ama laba caalim ay khilaafeen ama hal caalim uu khilaafay meelo badan baanu kitaabkiisa tafsiirka ah masaaisha qaarkood oo caalim khilaafay taabiciinta ka mid a ah ama laba caalim ay khilaafeen uu odhanaya liijmaaci alxujjati min ahli ta'wiil u sidaa odhanaya marka wuxuu u qabaa midhka iyo labadu waxba yeeli maayo laakiin istilaaxaan wuxuu ka cabiraa liijmaci alxujja wuxuu ku ishaarayaa waxaan u ictibaarin inay jiraan marna wuxuu isticmaalaa liijmaaci aljamiic buu isticmaalaa dhammaan dadko dhan inay isku waafaqsan yihin marka waxa weye markaa mukhaalafo mid yaa labii ma jirto liijmac aljamiic hadduu yidhahdo laakiin liijmaaci alxujjati markuu yidhaahdo wuxuu ku tilmaamayaa yacni cidaanu ictibaarin oo cibre u yeelin oo noocan maa khilaafay inay jiraan buu tilmaamaya marka halkanna waa sidaas yacni waxa weeye wuxuu ka cabiray liijmaaci alxujati min ahli isagabaa soo naqliyay daxaaki inuu khilaafay lakin ictibaar ma siin waayo waa waaxid waa shaksi keliya ya marka ijmaacii agtiisa laa yaqdax fi lijmac marka dee si laakiin kugu baraarujiyo liijmaaci alxujati buu ku tilmaamay hadalka marka daxaakna waa ka horeeya marka liijmac alxujati min ahli tawiili cala ana dalika tawiil ilah uu ka yidhi fahuwa min almuqadami macnahu tahiir wuxuu ka mid yahay muqadamka la hormariyey ee ta'khiir looga jeedo waalmu'ahar aladii macnahu taqdiim ilah uu ka yidhi walowlaa ijmaacu man wasaftu ijmacahu cala ana dalika ta'wiiluhu laqultu wla ta'wiilayni bita'wiili alaayati ma qalahu adaxaaku min ana allaha cana biqowlihi min xaysu afaada annaasu min xaysu afaada ibraahiim haddaan ijmaacaasi jiri lahayn waxaa odhan lahaa waxa awlaysan oo fiican sida daxaak maray ya marka calaa kulli xaal yacni samiin alxalabi iyo saaxibuulfutuuxaad oo ka sii naqliyey sahwiga noocaasa ayaa markaa ku dhacay waa in lagu baraarugsanaadaan faida qadaytum manaasikakum fadkuru allaha kadikrikum dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra manaasigtiina markaa gudataan allah xusa xusid la mida xuska aabbayaashiin xustaan oo kale waxay samayn jireen gaaladii carbeed markay musdelifo yimaadaan oo carafo ay ka yimaadaan oo musdelifo ay yimaadaan ba halkaa mid weliba aabbihii ku faansan jiray odhan jiray aabbahay sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa ammaan aabbayaashooda ay ammaanayaan ya markaasaa la leeyahay cibaada ku jirtaane macnuu wuxuu dhacayaa yacni waxaway allah xusa si aabbayaashu u xusaysaan oo kale u xusa ee faraha badan leh si ka daran u xusa awdalahaa waa bimacnaa bal bal ashadda dikra markaa sidaa waa loo fasiray weji labaad culamada qaarkood waa sheegeen oo waxay yidhaahdeen fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra allah xusa sida carruurta yaryari aabbayaashood iyo hooyooyinkood u xusto oo wax walbay leeyihin abah ummah abah umma wax kastoo la kulmaa aabbow hooyo aabbo yacni saasoo kale ilaahay marka u xusoo yacni mar walba waa inaad markaysaga ku celcelisaan xuska ilaahay xusaysaan yacni markaa waxa farabadiya ahlucilmiga qaarkoodna taasay yidhahdeen marka xuska allaha xusaysaan farabadiya waxaa laynoo sheegayaa baryada marka allah la baryayana khayrka addunya khayrka aakhiraba in ilaahay laga baryo haddaba waxaa markaa eh, la ceebaynaya cidda marka adduunyo keliya ilahay weydiisanaysa dadka qaarkood baa markaysa markaa aakhiraba ducadooda ay ku yar amaba ayna ku jirinba ya waalidada qaarkood markay ubadkooda u ducaynayaan waxay ugu duceeyaan ya cimri dheer yacni marka waxay ugu dheeya taran waxay ugu dheeya ubad waxay ugu duceeyaan marka xoolo waxaa laga yaabaa markaysa markaa cidda markaa aakhire ugu ducaynaysa ama dembidhaaf dhaaf ama markaysaa inuu ilaahay janneeyo inuu ilaahay hanuuniyo inay yar yihiinba ya adduunya markaa ducadii u badan tahay dadka qaarkood iyagoo muslimiina taasna waa qalab ducadu waa inay aakhire u badnaataa ifyo aakhirana inaad allah weydiisato khayrkeeda lagu diidi maayo adduunyada wakhtigeedu waa kooban yahay waa wakhti macduuda oo yaroo kooban nolosha rasmiga ee daa'imka ahi ee lagu waaraya waa nolosha aakhiro haddama aragta marka baryadii inay adduunye u badato maahee ifii aakhiraba ku ducayso lagu diidi maaye haddii kale aakhiro u badi dembidhaafka raalli ahaanshaha xasanaadka aakhiro cadaab inuu ilaahay kaa ilaaliyo janno inuu ku geliyo yacni marka waxa taas waa inay u badataa fa min annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wamaa lahu fi alaakhirati min khalaaq aakhira marka xaggiisa waxba uguma jiraanba marka dee lama rabo in aakhire la dayaco lama rabo aakhiro waa in la rumeeya waa in loo camal falaa waa in markaa waxa weeye markaa baryada markaa lagu badiyaa ilaahay la baryaayo aakhiro loo badiya ifi aakhira inaad kulmisana cidinku diid mayso rabbanaa aatinaa fi dunya xasana waxay samayn jireen gaaladii carbeed yacni markay ducaysanayaan waxay odhan jireen risiq waasica risiq ballaadhan yacni dumar wanaagsan ubad wanaagsan ubad fara badan yacni xoogga caafimaadka xagga aakhiro iyo jannaadkii kumay soo deri jirin ya ilamay rumaysnayna wamaa lahu fi alaakhirati min khalaaq allah waxau yidhi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum laysa calaykum korkiinna kuma sugna junaaxun wax dembiya an tabtaguu ay fii an tabtaguu inaad dalabtaan dembi kuma qabtaan fiida wuxuu u qadarayaa mawdican oo kale in xarafka la xadfaa waa qiyaas wa fii anna wa an yatariduu maca amri labsin ka cajibtu an yaduu waa ka odhanaayo ibnu maalig an iyo anna xarafka gelaya si mutaridoo qiyaasiya loo xadfaa haddii labsi aanu ku jirin la garanayo aanu dheh laakiin haddii la kala garan waayo labada xaraf keebaa la qadarayaa xarfu jarka xaalka noocaas xadfigaasi ma bannaana mawdic baynu tegi doonaa suuratu nisaa oo iyada markaysaa labaduba ay ku fasireen sababta halkaas aynu kusoo caddayn doonaa labaduba maqsuud bay culamada qariida laakiin halkan maadaama la garanaayo waa noocii xadfigeedu jaa'iska ahaa ee qiyaaska ahaa wey laysa calaykum junaaxun korkiina kuma sugnaa wax dembi an tabtaguu ay fii an tabtaguu inaad dalabtaan tatlubuu aad dalabtaan fadlan risq aad dalabtaan risqan risiq arsaaq aad dalabtaan risiqaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday ama min rabbikum xagga rabbigiin aad ka dalabtaan maxay ku kala duwayn labada laqbo midna waxay noqonaysaa fadlan kaa'inan min rabbikum oo waxaad ka sifaysay kaa'inan ayaad markaysaa mutacallaqa ka dhigtay oo sifo ka ah fadlan marna an tabtagu lafteeda ku tacalluqaysa bitijaarati aa ku dalabtaan tijaaro baayac mushtara ku dalabtaan filxaji xajka gudihiisa aa ku baayac mushtaraysaan nasala waa soo degay qowlkani hadalkani raddan raddin la raddinayo daraaddeed buu u soo degay likaraahatihim kaashaday kahdeen saxaabadu daalika arrinka ay kahdeen ay yidhahdeen ma camal aakhiro aan u samaynayno xaj ah baynu camal adduunyo ku dhex darayna faida afadtum markaa ka soo shubtaan nafihiinna dafactum ka soo shubtaan oo ka soo riixdaan min carafaatin carafa a ka soo shubtaan bacda alwuquufi biha markaa carafa istaagteen dabadeed fadkuru llaha allah xusa bacda almabiiti bimusdalifa waxaa allah xustaan markaa musdalifa ku baridaan dabadeed oo u hoyataan waxaa ku xusaysaan bitalbiyati labaysigaa labaysanaysaan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk iyo watahliili yacni laa ilaaha ila allahu inaad odhanaysaan oo tawxiidsanaysaan iyo waadducaa'i ducaa allah baryaysaan iyadoo xus ilahay la xusaayo waxna la weydiisanaayo allahna waa jecelya in la baryo kaan ilaahay baryin nebiga waxaa laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam man lam yas'al illaha yaqdab calayh kaan ilaahay baryin ilahay waa u cadhoodaa marka allah baryada la baryaayo waa in la farabadiyaa cinda almashcari alxaraami yacni mashcarka ama calaamada xajka ee xurmada leh agteeda allah ku xusa almashcar bimacnaa maclam weeye maclamna waxaa laga teema bimacnaa calaama sida marka waxaan ay culamada qaar tilmaamayaan cinda almashcari alxaraami mashcarka xurmada leh bimacnaa calaamada xajka ee xurmada leh waa musdelifaan loo jeedaaye agteeda allah ku xusa huwa mashcarulxaraamku jabalun fii aakhiri lmusdelifa waa buur ku sugan yacni marka aakhirka musdelifa ku sugan waa halka hadda masjidku ka dhisan yahay masjidkan musdelifa halkuu ka dhisan yahay buurta ka dhisan yahay yuqaalu lahu quzax buurta magaceeda quzax baa la yidhahdaa wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugan annahu sala allahu alayh wasalam waqafa bihi in nabigu calayhi salaatu wasalaam mashcaru xaraamka uu istaagay yadkuru llaha xalu allah qusaayo ayuu istaagay wayadcuu allah baryaayo xataa asfara jiddan ilaa markaysa markaa aad ay u caddaatayoo yacni waagii intuu beryey aad u sii caddaatay oo salaaddii subax dabadeedii ducaysanayaa salaadii subax waa tukaday dabeedna dhulkii aad buu iftiin usii noqday qoraxduse ma soo bixin rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey nusakha qaar ay ku darayaan marka waxa weeyaan rawahu muslim qaar nusakha qaarna ku dari maaha xadiisku waa xadiiskii jaabir ee dheeraa ee xajka ku saabsanaa muslimna saxiixa kusoo wariyey marka nebigu ma sugin qoraxdu inay soo baxdo ma sugin maalinta musdalifa iyadoo weli qoraxdu aynay soo bixin laakiin aad ay u caddaato dhulkii markaa wada iftiin noqday ayuu dee nebigu dhaqaajiyey calayhi salaatu wasalaam oo xaggaa iyo mina u dhaqaaqay xaggaa iyo mina u dhaqaaqay laakiin gaaladii carbeed waxay samayn jireen ilaa qoraxdu marka ay soo baxdo oo ay marka waxa weeye buuraha bacadkeedu qabto kamay dhaqaaqi jirin halkaa nebigu markaa waa khilaafa waxay odhan jireen ashriq sabiilu kayma nugiir bay gaaladii carbeed odhan jireen ashriq sabiilu buurtan sabiir la yidhaahday yacni bacadoodo bacadku ha ku qabto kayma nugiir si aanu markaysa markaa u weerarno bimacnaa u soconnay u jeedaan marka ilaa waxa weeye bacadku uu qabto oo qoraxdu ay soo baxdo dhulka markaa yani ay noqoto inay buuraha yacni uga muuqanayso inuu bacadkeedii hayo may dhaqaaqi jirin nebigu waa ku khilaafayoo iyadoo weli qoraxdan soo bixin buu markaa xagga mina u dhaqaaqay wadkuruuhu allah xusa kamaa hadaakum hanuuninta allah idin hanuuniyey daraaddeed allah xusa maadu waa masdariyo ay lihidaayatii iyaakum hanuunintiisa allah idin hanuuniyey aawadeed allah xusa muxuu idinku hanuuniyey limacaalimi diini tilmaamaha diintiisa ayuu idinku hanuuniyey wa manaasika xaji iyo manaasigta xajkiisa manaasigta xajku leeyihi xajka loo xajinaya u leey litacliil kaafkuna sababayn buu u sugnaaday hmm. waa soo sheegnay wain kuntum min qablihi la min adaalliin wa in muafafatun waa mukhafafatun min asaqiila kuntum min qablihi ay qabli hudaa ay wa inahu kuntum waxaa ahaan jirteen min qablihi ay min qabli hudaahu hanuunka allah idin hanuuniyey horteed la min adaalliina kuwa lunsan baa ka mid ahaydeen ay ladaalun min adaalliin marka intu inay caamilo tahay iyo inay marka waxa weeye muhmalo tahay yacni waxa weeye labadaba way way aqbali kartaa marka haddii la waa caamila waa loo qadarayaa ay wa inahu qaarna waxay yidhaahdaanba yacni wa inakum kuntum min qablihi laakiin qaacidadu waxay tahay in markaa damiir shaaniga u noqonaayo in laga yeelo yani marka la camal siinaayo yani isimkeeda uma afiiduu intaa dabadeed ka soo shuba nafihiinna afaada almaaa biyihii buu shubay weeye marka mafcuul bay qaadataa ya uma afiiduu ay afiiduu anfusakum nafihiinna ka soo shuba oo ka soo kaxeeya bimacnaa yaa qurayshu qurayshey min xaysu afaada annaasu meeshay dadku nafahooda ka soo shubeen ay min carafata carafa nafihiinna ka soo shuba say dadkuba nafahooda uga soo shuban bimacnaa marka hore carafa taga ilan nafooda carafa ka soo shuban ma suuragal aha haddaynay carafo tegin marka hore istaagin awalna waa inay istaagaan markay istaagaan dabadeedna waa inay marka sida dadka kale uga soo kicitimayaan marka qoraxdu dhacdo godka qoraxdu markay dhacdo ee ka qarsoonto qursigeedu qarsoomo siday markaa uga imanayaan waqtii maqhribku soo galo saasoo kale waa inay nafaa uga soo shubaan uga yimaadaan intaan qoraxdu markaa waxa dhicinna nebigu kama dhaqaaqin markaa carafo kama dhaqaaqin markay qoraxdu dhacday dabadeed buu carafo markaysaa ka soo dhaqaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed baa jumhuurka culammadu ay yidhaahdaan qofka marka waxa weeye maalinimadii istaaga gerinkii dambe oo kaleu istaagay dabeedna qoraxdii aan dhicin buu ka baxay carafa oo xagga musdalifa u kacay haddaanu isla habeenka intuu isku jiro dib ugu noqon carafa oo qayb habeenkii ka mida walow haba yaraadee aanu istaagin carafa yani waxaa lagu yeelanaya dhiig yani marka damu jubraan neef inuu markaa qalo uu ku kabaayo xajkii waa inuu la yimaada marka wuxuu quufka carafu wuxuu leeyahay rukni iyo waajib ruknigu waa maxay qadaruun ka mida wakhtiga walow haba noqdo markaysaga marka waxa laxda ama markaa daqiiqa waaxida ha noqdo aw naxwaha waa inuu carafo xuduuddeeda galaa ya qayb habeenkii ka midan ah inuu istaagaa waxay noqonaysaa iyaduna marka waajibkaay noqonaysa sida jumhuurku maraan saas walow xadiiska markaa curwat bnu mudaris iyaanu ka caddaan laakiin ficilka nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka qaateen in markaysa marka waxaan yani la sugaayo dhicitaanka qoraxda oo ay waajib noqonayso khuduu canii manaasikakum min carafata carafa nafiina ka shuba bian taqifuu biha inay istaagtaan kaga soo shuba macahum iyaga la jirkooda ay istaagtaan dadka la jirkooda wa kaanuu waxay ahaan jireen qurayshi yaqifuuna bilmusdalifa musdalife qaar istaagay ahaan jireen oo carafa may tegi jirin waxaynu intay xaramkii bay ka baxsantaha anaguna xaramka kama baxayno waayo ahlu xaram baanu nahay hmm. tarafucan can lwuquufi macahum waxay sidaa u yeeli jireen iska korraysiin ay iska koraysiinayaan dadka inay isla taagaan carafa wa summa erayga summana litartiibi fi dikri waa tartiib xagga sheegista ku saabsan laakiin xagga zamanka maaha oo tartiib markaa zamani ah loogama jeedo hadda waayo inay markaa dee carafo tagaan oo carafo kasoo shubaan ayaa markaa waxaa ka horaysa dikrigan ilaahay ay ku xusayaan yacni mashcarulxaraamka wastakfiru allah allah dembi dhaaf weydiista min dunuubikum dembiyadiinna allah ka dembi dhaaf weydiista ina allaha allah afuurun waa dembi dhaaf badan yahay lilmu'miniina mu'miniinta ayuu dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay bihim mu'miniinta ayuu u naxariis badan yahay allahuma kfir lana warxamna allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk